رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaadu saalixiin baa noo socda baabu fadli alkhani taajirka fadliga uu leeyahay ashaakir ee shukriyaha badan taajirka shukriye fadliga uu leeyahay wahu khaniga shaakirka ahna man waaye akhada almaal maalka ku soo qaatay min wajhihi wejigii loogu talagalay wa sarafahu kuna sarfay oo ku bixiyey fii wujuuhihi fii wujuuhihi alma'muuri biha wejiyadiisii markaa la amray ayuu ku bixiyey qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fa amaa man acqaa qofkii bixiya xoolihiisa waataqaa cabsadana wasadaqa rumeeya bilxusna rumeeya fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa lilyusra tii fududayd ayaan u fududaynaynaa wa qaala tacaalaa wasayujannabuhaa waxaa ka fogaanaya naartaa oo aan gelaynin al atqaa kan taqiga ah midka taqiga ah ee dhowrsan alladii kaasuu yu'tii bixiyey maalahu maalkiisa yatasakaa asagoo isdahirahaya wamaa liaxadin axadna uma ahaanin cindahu agtiisa min nicmatin nimco tujza loogu abaalgudahayo ilaa laakiin wuxuu u bixinayaa ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa dalab uu dalbaya rabbi wejigiisa sarreeya ila btiqaa'a wuxuu xoolihiisa u bixinayaa dalab uu dalbaya wejhi aclaa rabbigiisa sarreeya wejigiisa sawfa dib dambe ayuu na yardaa raalli noqon doonaa gadaal dambe ayuu raalli ka noqonayaa wa qaala tacaalaa wain tubduu haddii aad muujisaan in tubduu haddii aad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka fa nicimmaa hiya nim ay leeyihiin kuwaasaa nicmo leh wain tukhfuuha hadiise aad qarisaan oo watu'tuuhaa aad siisaan alfuqaraa'a danyarta fa huwa kaasaa khayru lakum ka khayr badan taasaa kasii khayr badan wayukafir wuu dhaafayaa ilaahay cankum xaggiinna min sayi'aatikum qaladaadkiinii xumaanyaalkiin sadaqooyinka dembiga alla ku tirtiraa wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluun waxaad camal qabanaysaan khabiirun alle dul soo waaye alla og waaye wa qaala tacaalaa lan tanaalu lbira samafal gaari maysaan xataa tunfiquu ilaa aad nafaqaysaan mimaa tuxibuuna waxaad jeceshihiin wamaa tunfiquu ma u nafaqaysaan min shay wamaa shaygii tunfiquu aad nafaqaysaan ood bixisaan oo min shay-in shay ahna faina allaha ilaahay bihi kaa caliimu alla ku cilmi badan waaye subxaanahu wa tacaala waalaayaatu aayaadka oo fii fadli linfaaqi wax ku bixinta fi daacaati ilaahay diintiisii aacaadka wax lagu bixiyo fadliga ay leeyihiin aayadaha tilmaamayana katiiratun macluuma aad bay u fara badan yihiin waana la yaqaanaa wa can cabdullaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laa xasada xaasidnima ma ahan xaasidnimadan horaan u soo tilmaanay ma aha xaasidnimadii caadiga ahayd laakiin waa jamashaa la yidhaahdaayo waa inuu qofku majarsado uu dhaho ilaahayow kaasoo kale yaa kaa dhiga xataa taadaa mamnuuca ilaa labadan maahan ta koowaad rajul waa nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo fa sallatahu uuna ku salliday oo lagu diray calaa halakatihi halikitaanka iyo bixinta xoolaha uu bixinayo filxaqi xaqa iyo warajul nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyey xikmatan xikmo fahuwa yaqdii bihaa ku xukminaya wayucallimuhaa dadkana markaa baraya dadkana markaa barahaya ilaa labada qofood maahana muttafaqun calayh waqad taqadam ama wataqadama noo soo hormaray sharxuhu xamarku wacan ibni cumar radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga laa xasada xaasidnimo ma jirta ilaa fitnatayn laba dhexdooda maahan rajulun waa nin aataahu allah ilaahay uu siiyey ama uu baray alqur'aana qur'aanka fahuwa yaquumu bihi ku istaagahaya aanaa'a alleyli habeenka saacaadkiisii wa aanaa'a annahaari saacaadka maalinta ka labaadna wa rajulun waa nin aataahu allaahu ilaahay uu siiyo maalan xoolo fahuwa yunfiquhu bixinaya xoolihiisa aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar muttafaqun calayh aanaa'u assaacaatu saacaadka loola jeedaa labadaa qofood in la jamtaa wanaagsan way fiican tahay in la majeersadoo layidhaahdo ilaahayow kuwaasoo kale yaa idinka dhiga can abi hurayrata radia allaahu canh anna fuqaraa'a almuhaajiriin muhaajiriinta kuwooda faqiiriinta ah atow waxay u yimaadeen rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam faqaaluu markaasay dhaheen dahaba way la tageen rasuulkii allow ahlu duhuur dadkii xoolo qabeenka ahaa bidarajaati alculaa darajooyin sarsareeya iyo wannaciimi almuqiim naciimo joogto ah ayay la tageen faqaala rasuulku wuxuu yidhi wamaa daaka waa maxay kaa faqaaluu waxay dhaheen yusalluuna way tukanayeen kamaa nusallisaan u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayno wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan walaa natasadaqu annaguna waxaan sadaqaysano ma haysano wayactiquuna way xoraynayaan walaa nactiqu waxna ma rasuulkii alla wuxuu yidhi afalaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an shay oo tudrikuuna aad ku haleeshaanood uga daba tegi kartaan bihi shaygaa man sabaqakum dadkii idinka hormaray shay dadkii idinka hormaray aad uga daba tagtaan ma idin tusiyaa wa tasbiquuna bihi aadna kaga dheeraysaanood kaga hormartaan man bacdakum dadka idinka dambeeya oo walaa yakuunu uusan ahaanaynin axadun axad afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man maahana sanaca sameeyey midla maa sanactum wixii aad samayseen oo kale qaaluu bala haabay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay intaa waxaan raadinaynay waagii rasuulkii allah noo sheeg qaala rasuulku wuxuu yidhi tixuuna waad tasbiixsanaysaan tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan wataxmaduuna waad mahdinaysaan ilaahayna waad u mahdinaysaan watukabbiruuna ilaahayna waad weynaynaysaan dubar kulli salaatin salaad kasta oo waajib ah gadaasheeda alaaan waalaaiina soddon iyo saddex maratan oo jeer soddon iyo saddex mar baad salaad kasta oo waajib ah gadaasheeda subxaana allah waalxamdu lilaah wallaahu akbar aada leedihiin farajaca way soo noqdeen fuqaraa'u almuhaajiriin muhaajiriinta kuwoodii faqiiriinta ahaa ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisay u soo laabteen sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen samica ikhwaanunaa walaalahaynu way maqleen ahlu lamwaali maalka u saaxiibka ahaa bimaa facalnaa wixii aan falnay bay maqleen fa facaluu midlahu kii oo kale ayagana sameeyeen subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar bay sameeyeen faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi daalika fadluullaahi kaa ilaahay fadligiisa waaye xooluhuu ula jeedaa iyo cibaadadoo laysla qabto yu'tiihi man yashaa'u qofkuu doonowna ilaahay siiya subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi wahada lafdu riwaayati muslim waaye addusuu alamwaalu alkahiira waa maalkii xoolaha faraha badan wallaahu aclam ilaahay ayaase yaqaana xaqiiqda sida ay tahay baabi dikri lmowt mowtka xusi taxasuusashadiisa baabkeedii waayo qasri alamal amashuu lasoo gaabsado hididiilada inuu qofku gaabiyo geeridana uu markaa xasuusto qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi kulse naf dhammaanteed daa'iqatu lmowt maydka tii dhadhaminaysa waaye naf kasta way dhimanaysaa buu yidhi ilaahay wa innamaa tuwaffawna waxaa laydiin oofinayaa ujuurakum ajriyaalkiinnii abaalmarkiinana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo faman suxsixa qofkii laga fogeeya cani naari naarta wa udkhila aljannata jannana la geliyo faqad faaza wuu liibaanay kaasi waa liibaanay wama alxayaatu addunyaa nolosha adduunkuna ma aha ilaa mataacu alcuruur raaxo curuur ah oo kada ah maahan waqaala qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa taksibu qadan wixii beri kasbanayso wamaa tadrii ma oga nafsun nafi biayi shayin shay biayi ardin dhultii kii ahoo tamuutu ay ku dhimanayso dhulka ay ku dhiman doontana naf og ma jirta wa qaala tacaala faidaa jaa'a haddii uu yimaado ajaluhum ajashoodu laa yasta'khiruun la akhiri maayo laga dibdhigi maayo saacatan saacad walaa yastaqdimuuna mana loo hormarinaayo wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwi aamanuu ilaah rumeeyayo laa tulhikum yaynan idin mashquulinin amwaalukum walaa awlaadukum maalalkiina iyo awlaadiina can dikri illaahi ilaahay xuskiisa dikriga allayaysan idinka mashquulinin waman yafcal qofkii sameeya daalika arrintaa fa ulaa'ika kuwaasi hum alkhaasiruun kuwa khaasiriin ah oo khasaaray waaye wa anfiquu bixiya oo nafaqeeya mimaa rasaqna waxaan idinku arsuqnay min qabli an ya'tiya intaysan u imaanin ka hor axadakum axadkiin almowtu geerida axad adinka idinka mid ah intaysan geeri u imaanin ka hor oo fa yaquula uu yidhaahda rabbi rabbiyow lowlaa akhartanii maxaad ii dibdhigi weysay ilaa ajalin waqti intii laga gaara qariibin ee dhow oo fa asadaqa aan sadaqaysta wa akun min asaalixiina kuwa saalixiinta ee fiicfiican ee suusuubanna aan ka mid noqdee walan yu'akhir allaahu ilaahayna akhiri maayo dibna u dhigi maayo nafsa naf idaa jaa'a ajaluha haddii madasheedii ajasheedii wakhtigeedu ay timaado oo la gaaro wallaahu ilaahayna khabiiru allah khabiir ahoo gun ogsoon waaye bimaa tacmaluuna waxaad camal qabanaysaan wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi idaa jaa'a hadduu yimaado axaduhum xataa deh intii idaa jaa'a uu u yimaado axaduhum midkood almowtu geeri qaala wuxuu odhanayaa rabbi irjicuunii iceliya rabbi baan idinku dhaariyey lacallii waxaa la arkaa oo mudnahay acmalu saalixan inaan camal fiican qabto fii maa taragtu wixii aan ka soo tegay kallaa maya yidhi ilaahay innahaa ayadu kelimatun waa kelimad iyo qoraah huwa asagu qaa'iluhaa uu isaga hadlay wa min waraa'ihim gabaashoodana barsaqun ama hortooda barsaq baa ahaaday waa qabriga ilaa yowmi yubcafuuna ilaa laga gaara ilaa maalinta layska soo bixiyo faidaa nufikha haddii la afuufo faidaa haddii nufikha la afuufo fi suuri buunka qiyaamaha faidaa nufiqa haddii la afri jirta baynahum dhexdooda yowmaidin maalintaa walaa yatasaa'aluuna mana lasi su'aalayo iswala weydiin maayo walaa yatasaa'aluun faman faqulad qofkay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadkaa fa ulaa'ika kuwa hum lmuflixuuna kuwii liibaanay waaye waman khafad qofkay khafiifta mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa xasanaadkana fa ulaa'ika kuwa alladiina kuwii waaye khasiruu khasaariyey anfusahum nafafyaalkooda fii jahannama naarta jahannama dhexdeedayna khaaliduuna kuwaaraya talfaxu waxaa cunaysoo feenanaysa wujuuhahum wejiyaalkoodu annaaru naarta wahum ayaguna fiiha naarta gudaheeday kaalixuuna ku afay faruurahoodaa markaa furanoo way ku dandaran yihiin alam takun baa loo oranayaa miyaysan ahayn aayaatii aayaadkayga tutlaa kuwa la akhriyo miyaan laydinku akhrinin aayaadkayga calaykum korkiina oo wa kuntum soo ma ahayn bihaa ayada tukadibuuna kuwii markaa beeniya aayaadkaygii inta laydinku akhriyey sow ma beeninin buu ilah mida subxaana wa tacaala ilaa qowlihi tacaalaa laga gaara qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigeeniyow halabat calayna waxaa korkeenna ka adkaaday oo naga qaalib noqday shiqwatunaa madax adeegeeni shiqwadeenii madax adeegeennii baa naga qaalib noqday wa kunnaa qowman qoom baan ahaanay daalliina ee markaa dhumay ee rabbana rabbigeeniyow akhrijnaa naga bixi minhaa cadaabka xaggiisa cugna haddaan u laabana fa innaa daalimuuna anagaa daalimiin ah eh. qaala ilaah wuxuu ku yidhi marka uu ku fogaada fiiha naarta dhexdeeda walaa tukallimuunii hana ila hadlina waayo innahu kaana waxay ahaayeen fariiqun kooxoo min cibaadii addoommadayda ka mid ah yaquuluuna kuwa yidhaahda rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa waan rumaynay ee faqfir lanaa noo dembi dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayru raaximiina inta naxariisata midka u khayr badan baa tahe faitakhadtumuuhu waxaad ka yeelateen sikhriyan jees jees xataa ansawkum ilaa ay idin halmaansiisay jeesjeeskooda dikrii xuskeyga wa kuntum waxaad ahaateen minhum xaggooda aad ahaydeen tadcuuna kuwa markaa ku qosla innii anigu jazaytuhum waan jaasiyey oo waan abaalmariyey alyowma maanta bimaa sabaruu sabirkii ay sabreen ayaan ku jaasiyey oon markaa ku abaalmariyey innii anigu jazaytuhum alyowma maanta waan jaasiyey bimaa sabaru sabarkii ay sabreen hum ayagu hum ayagu alfaa'isuuna waa kuwii liibaanay qaala wuxuu yidhi kam labidtum meeqaad ku nagaateen fil ardi arlada dhexdeeda cadada siniin sanooyinku tiriya oo kooba qaaluu waxay yidhaahdeen labidnaa waxaan ku nagaanay yowman maalin aw bacda yowm ama maalin qayb ka mid ahee fas'ali caadiina caadiinta weydii dadka wax xisaabo ee yaqaana qaala wuxuu yidhi in labistum kuma nagaanin ilaa qaliilan in yar maahan low annakum haddii idinku kuntum aad ahaan lahaydeen taclamuuna kuwa og afa xasibtum ma waxaad u malayseen annamaa khalaqnaakum inaan idiin abuurnay cadafan ciyaar ciyaar iyo dheedheel wa annakum adinkuna ilaynaa xaggeenna laa turjacuuna aadan markaa u soo noqonaynin idinkana aadan xaggeenna u soo noqonin wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi alam ya'ni miyaan la gaarin wakhti liladiina kuwii aamanuu rumeeyey an takhshac ay u khushuucda quluubuhum qulubtooda lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo wamaa kii nasala soo soo dejiyey ilaahay oo min alxaqi xaqii markaa ah oo walaa yaquunu aysan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutu lkitaaba kitaabka la siiyey maxaa ku dhacay kuwa min qablu horay maxaa ku dhacay kuwa fa qaala waxaa ku dheeraaday calayhim korkooda al abtigi faqasad waxaa qalalay quluubuhum quluubtooda wa kafiirun in badan oo minhum ayay ka mid ah mafaasiquuna fanaagay noqdeen way faasiqoodeen oo faasiqnimay sameeyeen wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kahiiratun macluuma can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi akhada rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu qabtay bimankibay garabkayga faqaala markaasuu ii yidhi kun ahow cabdulaahiyow fi dunya adduunka dhexdii annaka ghariibun sidii qof ghariib ahoo musaafir ah oo kale ow caabir sabiilin ama mid waddo gudbaaya mid jid goynahaya oo kala noqo wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhumaa yaquulu mid yidhaahdaa idaa amsayta haddii aad galabaysata falaa tantadir isabaa subax ha sugin wa iidaa asbaxta ismasaa'a galab ha sugin wakhud ukhaada min sixatika caafimaadkaaga limaradika xanuunkaagii jiradaada oo intaadan xanuunsan ood caafimaad qabto taacada iyo diinta ku dadaa wa min xayaatika noloshaadana u qaada limowtika geeridaada rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidkaa wariyey wa canhu waa ibni cumare ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi maa xaqun xaqu ma aha imru'un shaqsi muslimin muslim ah lahu leh oo ay u sugan tahay shay-un shay yuusii biihi uu dardaarmo yabiitu inuu baryo xaqu ma laha laylatayni lama habeen ilaa hadduu baryaayana wa wasiiyatihi dardaarinkiisu waa inuu ahaada maktuubatun mid la qoray oo qoran cindahu agtiisa muttafaqun calayh hada lafdu lbukhaariyi muslim yabiitu inuu baryo alaaa layaalin saddex habeen qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa marartu ima soo marin calaya korkayga ma soo marin leylatun habeen mundu laga bilaabo samictu markii aan ka maqlay rasuulkii allah oo sidaa dhahaya qaala daalika arrintaa yidhi ilaa hadday isoo marto laba habeen ee leyla habeen ay isoo marto wa cindii agtayda wasiyatii dardaarankayga ahaa buuyii waan qori jiray dardaarankayga wa can anas qaala khata nabiy nebigaa xariiqay sala allahu calayh wasalam khutuutan xarxariiq buu xariiqay jeexjeex buu rasuulku sameeyey ama khatan jeex oo murabbacan khutuutan dheh jeex jeex faqaala wuxuu yidhi haada alinsaanu kani waa insaanka wa haada midkani ajaluhu waa ajashiisii fa baynamaa waqti huwa asagoo kadaalika xaalkiisu sidaa yahay ibdaa'a waxaa yimid alqadqu alaqrabu qadkii dhowaa waa meydkii rawaahu albukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi khata annabiy nebigaa wuxuu xariiqay qatan xariiq oo murabbacan afar gees ah adiga bal sameen samaysaa xariiq afar gees ah macnaha afar gees ah sameen oo dhexdana markaa ka cad macnaha afar gees xariiq ah ayuu rasuulku sameeyey kow wa khaba wuxuu jeexay khadan jeex filwasabi xagga dhexe macnaha afar geeskii waxaad samaynaysaa marka gudaha u dhal dhinaca bidixda ah afargeeskiisa xariiqda ah dhexda intaad xariiq ka bilowdo soo wad oo inta dhexe afargeeska gudaha ku jira soo war afargeeska kale xariiqdiisoo midigta ah keen bannaankana u bixi waxoogaa macnuu waa sida khaarijan minhu ka baxsan mar wa khada wuxuu jeexay khutaban jeexjeexmo iyo xariiqyo siqaaran oo yaryar waa halkeen tii dhexe ayuu saa yaryar uga sameeyey aad u yaryar ah ayuu markaa ku sameeyey haada aladii kii fi lwasati dhexda ku yiilay oo min jaanibihi dhinaciisa ah alladii kaasoo filwasaqi dhexda ka baxsanaa xariiqya yaryar buu ku sameeyey faqaala markaasuu yidhi haada alinsaanu kani waa insaanka insaanku waxaawe waa inta cad ee murabaca dhexdiisa ku jirta insaankii wa haadaa midkan ajaluhu waa ajishiisa muxiiqan bihi way koobtay ow amase qad axaafa bihi koobay asagoo dhanba waa afargeeska afargeeska inta dhexe ee cad waa insaankii waxa afarta dhinac uga wareegsanna waa abishii iyo geeridii wahaada aladii midkan huwa khaarijun banaanka u baxsan waa kii inta geeska aad ka soo bilowday afar geeska kale aad dhaafsiisood bannaanka u baxsiisay kaana huwa khaarijun banaanka u baxay amaluhu waydidiladiisii waa boqol sano labaatan sano soddon sano soo socota wuxuu qaban raba way didiileen wa haadihi alkhutabu jexjexyaalkan alsikaaru ee yaryarka ahe dhexda ka waxaysanna alacraabu oo dhibaatooyinkii kusoo dambixi laha waa jiradii waa fakrigii waa imtixaankii adduunka waa mashaakilaadkii fain akhta'ahu haada kan hadduu gafo naashan haada kan baa qabanaya wain akhta'ahu haada kan hadduu ka badbaaduu ka fakadana naashahu haada kan baa qabsanaya dhammaan hadduu ka wada badbaado geeriduusan ka badbaadayn oo markaa ku daboolan rawaahu bukhaariyun wa haadihi suuratahu masawirkiisana waa kana kutubaha qaarkood way sawirahayaan qof allaala qofkii sawirkiisa hayo origa way fiicnaan lahayd asoo saa afar geesu ah yaa kutubaha qaarkood way sawireen kii sida hadda aan tilmaamay oo kale afargeestii xariicdii oo inta intay ka baxday bannaanka aaday xariicyaha yaryarka ah afar geeska waa mataqaanaa geeridii ajashii waaye inta cad ee gudaha ku jirta waa masaw mataqaanaa insaankii xariiqda soo gudaha intay ka timid bannaanka aadayna xataa geeridii bayba dhaaftay bay yidhi diiladiisii bannaankay aaday kuwan yaryarkaa waa dhibaatooyinka qofka ku soo dambaxay imtixaanaadka adduunka qabsanaya kan hadduu ka fakta kan buusan ka fakanin kan hadduu ka badbaado kan buusan ka badbaadayn kan hadduu ka badbaado kan buusan ka badbaadayn intaba hadduu ka badbaado geeri ayuusan markaa ka badbaadaynin suuradiina waa taasa wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi baadiruu la degdega bilacmaali acmaasha sabcan toddoba war acmaasha fiifiican toddoba kala hormar hal tantadiruuna ma waxaad sugaysaan ilaa fakran faqiirtinimo maahan munsiyan idin hilmaamisa faqiirtinimadu markay kaa badato diintaad ku loobaysaa waa mashaakil wax raadi wax raadi shaqagal inta ka bax see wax ku heli kartaa duurkaa ku seegayaba marka faqiirtinimo diinka idin halmaamisa ma ahee ma wax kalead cibaadada la sugaysaan aw ama saqiiran taajirnimo mutaqiyan idin quuqisa qofku markay ka badato cuntada eeraaee maalkana waa kibrayaa isagana wakhtiga salaadun buu baabuurka qaadanaya wakhtigaasuu isbarfuumaynaya wakhtigaasunbuu magaalada aadaya wakhtigaunbuu kalaab iyo meel xun u socdaa marka kibir uu ka qaadaya qofka taajirnimada aw marada mase jiraad la sugaysaan mufsidan inay fasahaadisaan jirkiinay fasahaadinaysaa qofku markuu xanuunku ka bato ma wisqaadan karo istaagka ma tukan karo wuu idin fasahaadinaysaayo jirkiina fasaha aw haraman masagabow duqnimo miyaad la sugaysaan diinka duqnimadaasoo muf nidan idin tabar kactaa qofku mar allaale markuu gaboobo tabartaa sii yaraataa waman nucamirhu nunakisuhu fi lkhalqi budaayilaah xagka qof allaale qofkii mataqaanaa cumrigiisa aan siyaadino waman nucamirhu nunakisuhu fi lkhalqi khalqigiisa nusqaamina wuu dhagaculslaanayaa wuu arag daciifayaa wuu tabardhigayaa dhigayaa waxoogaa jinaas buu bilaabayaa saa darteed duqnimo miyaa diinta la sugaysaan idin tabar dhigtaa aw mawtan mise dhimasho mujhizan idin dadejisaan xaggay geynaysaa qabriga ilaa qofka hadduu dhinto qof wax ku falaayo ma laha waa la dadejin aasitaankiisaa la aasayaa qabriga idiin dadejisaan war intaad nooshihiin cibaadada qabta waaye aw dajaal mase dajaal baad la sugaysaan oo fa sharu qaa'ibin inta maqanta baru la sugaaya waxa la sugayay aakhiru zaman inay yimaadeen kan u shar badan waa dajaal aw saacata mase saacadda qiyaamaad la sugaysaan waasaacatu adhaa saacaddaa degdeg badan wa amaru ayadaa qaraar arrinteedu aad yaad u culus rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan marka toddobadaa inaan kala hormarno camalka fiicannaan qabtaa nalagu guubaabinayaa laakiin xadiisku waa daciif wa canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi akfiruu badiya dikra haadimi alladaat macmacaan gooyaha xusuusashadiisa midka macmacaanka idinka gooya xusuusashadiisa yacni almowta mowtkaa loola jeedaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa can ubayi bni kacab kaana wuxuu ah, ahaa rasuulu ullahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam idaa dahaba mar alli ay baxdo ama ay tagto hulhu leyl habeenka saddex meelood meel ka mid ah qaama waa istaagi jira fa qaala markaasuu dhahaya yaa ayuha nnaasu dadow udkuru llaha ilaahay xusuusta jaa'ad waxaa timid alraajifatu tii ruxanaysay ee gilgilanaysay jaa'at alraajifatu tii waxaa timid raajifa waxaa loola jeedaa waa buunkii qiyaamo kii koobaad waaye tatbacuhaa waxaa raacaysa alraadifatu tii fangelaysaina way raacday jaa'a almowtu geeridii timid io bimaa fiihi waxa ku dhex sugan jaa'a almowtu bimaa fiihi waxa ku dhex sugan oo sakaraad iyo oohin iyo rafaad ah qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innii anigu ukfir waan badiyaa asalaata salligaan badiyaa calayka hortaaga aan kugu salliye fakam ajcalu laka meeqan qaala rasuulku wuxuu dhahay maa shi'ta intaad doonto qultu waxaan idhi arrubucu ka waran wakhtigayga afar meelood meel makaa mu kugu salliya qaala maa shi'ta intaad doonta fa in zidta haddaad ka badisa fahuwa khayru laka wuu kuu kheyr badan yahay qaala fa nisfu nusna qaala maa shi'ta intaad doonto fa in zidta haddaad ka badisa nuska fahuwa khayru laka khayr buu kuu yahay ultufa hulufayni saddex meelood laba meel baa la yidhaahdaa uluaynka hulufaynka waa saddex marka loo dhiga laba ka mid ah qaala maa shi'ta intaad doonto fa in zidta haddaad ka siyaadisood ka badisana fa huwa khayru laka khayr buu markaa kuu yahay qultu waxaan idhi buu yidhi ajcalu waan yeelayaa laka adiga salaatii kulliha kullaha wakhtigayga oo dhan salligaada qaala rasuulku wuxuu yidhi idan haddaa saa yeesho tukfa waa la kaafinayaa hamaka murugtaada murugtaada markaa wuu kaa baabi'inayaa ilaahay wayuqfaru laka danbuka denbigaagana wuu kuu dhaafaya subxaana wa tacaala rawaahu tirmidii wa qaala xadiidun xasan rawaahu tirmidi wa qaala xasan baabu istixbaabi ziyaarati alqubuur duhuurta in la siyaarto inay sunno tahay baabkeedii waayo ama istixbaab la istixbaabiyo la fiicneeya lirijaali ragga inay booqdaan laakiin dumarku waa u karaahiye iyo wamaa yaquuluhu wuxuu odhan lahaa azaa'iru qofka zaa'irkii wax booqanaya can buraydata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reebay can siyaarati alqubuur qubuurta booqashadeedii siyaarashadeedii fasuuruuhaa hadda siyaarta buu muslim baa xadiidkaa wariye mar baa laga reebay waayo islaamnimadii ku cusbaayeen qubuuraha inta badan shirki waa laga helaa dadbaa waxay moodaan dadka gudaha ku jira in la caabudo intay diinka iyo towxiidka ka fahmaayeen waa uu ka reebay nebiga markay garteen waxa la caabudo ee xaqa lagu caabudo inuu allah yahay markaasaa loo oggolaaday oo rasuulku uu yidhi kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reebay can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha ziyaarta wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo kaana ay ahaato laylatuhaa habeenkeeda min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa uu ku leeyahay tooko yakhruju waa bixi jira nebiga min aakhiri illeyl habeenka aakhirkiisa ayuu aadi jiray ila albaqiic waa qubuurihi baqiic fayaquul wuxuu odhanahayay assalaamu nabadgelyo calayku daara qowmin mu'miniina qoomkaa mu'miniinta daartooda wa ataakum waxaa idiin yimid maa tuucaduuna wixii laydiin yaboohayay haddan mukhaddan beri ayaa tihiin khaddan mu'ajaluuna kuwa u madalaysan ayaa tihiino wa inaa anaguna in shaa allaahu hadduu ilaahay yidhaahda bikum adinka laaxiquuna kuwii idinsoo haleelayaan markaa nahay allaahuma qfir ilaahay u dembi dhaaf liahli lbaqiici alkarqadi baqiici alkarqad baa la dhihi jiray waa qubuuraha madiina ehelkoodana ilaahw u dhaaf rawaahu muslim marka qofka zaa'irka ah ee qubuuraha siyaaranaya saasuu markaa dhahayaa baa loola jeedaa can buraydata qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa yucallimuhum mid bara saxaabada idaa kharajuu markay baxayaan ay aadayaan ila almaqaabiri qubuuraha ahda qaa'iluhum kooga hadlaya assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato ahla addiyaar diyaartan ehelkooda oo min almu'miniina waalmuslimiinba ah wa inna anagu in shaa allahu hadduu ilaahay yidhaahda bikum idinka laaxiquuna kuwa idinsoo haleelayo idinka daba imaanayaan nahay as'alu allah ilaahay baan su'aalanayaa lanaa annagii walakum adinkaba alcaafiya cafin baan ilaahay weydiisanaynaa cafiya caafimaad baanu su'aalanaynaa rawaahu muslim wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi mara rasuuluullahi rasuulkii allah wuxuu soo maray biqubuurin qubuur oo bilmadiinati magaalada madiina ku taal fa aqbala calayhi saasuu ugu qaabilay biwajhi wejigiisa faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum yaa ahla alqubuuri yakfir allaahu lanaa walakum idinka iyo annagaba noo dembi dhaafo antum salafunaa kuwiinii noo soo hormaray baad tihiin wanaxnu annaguna bilafari raadkaan ku soo taagannahay annagana waan idinsoo haleelaynaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan saasaa marka loo aqrinayaa qul huwala iyo tabad iyo idaajaa iyo qori ama dhagax inta wax lagu aqhriyo la kor saaro xaaladda noocaasi wax sugan ma aha in la yidhaahdo qabri qori saar ma ahee qori fiig male saasay markaa dhahaan dadka markaa soo ag martaa dhagax inta lasoo qaato yaa qul huwala lagu aqhrinayo markaasaa la kor saari jiray xaaladahaasoo dhanna waxaa ka wanaagsan intaa maqsuulku tilmaamay sal allahu calayh wasalam baabu karaahiya tamani lmowt bisababi nasala bih waa in qofku uu yidhaahdo ilaahu idil dhib ku dhacay darteed waa lama aqala dhib baabtay adduunkii baa kaa hor yimid mashaakil faqri cudur gaajo balaayo allow nafta iga qaad maxaan adduunka ka joogaa iyaan la dhihin casharada soo socdaana ku arki doonaa wixii ku soo arooray wabilaahi towfiiq